bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin sala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu eh, waxaynu bilaabaynaa insha allahu tacaala kitaabkii khud caqiidataka min alkitaabi wa sunnati saxiixati oo iska lahaa maxamed ibnu jamiil zaynu eh, kitaabkaas waa risaalo yar oo caqiidada islaamka qeyb ka mid ah ka hadlaysa wuxuu ka kooban yahay konton iyo sagaal su-aalood iyo jawaabahooda musanifkuna isagaa sheegi doona inshaa allahu tacaalaa muqadimada iyo hordhucuna ku sheegi doonaa inuu kitaabku su-aalo iyo jawaabo yahay su-aal buu keenayaa isagaa ka jawaabaya aayad qur-aana ama xadiid buu ku jawaabaya kitaabkaas marka waxaan ugu talagalay dadka bilowga ayaan ugu talagallo sharax ma saarayno alfaada kitaabka ku jirta unbaan baan laqmaynaynaa waa isa saaraynaa bes si qofka bilowga ah oo ardayga ah uuga faa-iideysto qofkii sharax u baahan markaas oo markuu matniga fahmo iyo kitaabkan inta meesha saaran isagaa wax ku darsan kara hadda dadkan u akhriyaynaana waa dadkaas yaryarka ah marka inshaa allahu tacaalaa sidaa unbuu ahaanayaa kitaabku sharax dheer ma yeelan doono alfaadda un macnaynaynaa marka dadka bilowga iyo daayartaan ugu talagalay inshaa allahu tacaala inay ka faa'iidaystaan macnaha kitaabku wuxuu noqonayaa magaciisa haddii la macneeyo khud qaado oo baro caqiidata ka caqiidadaada mabda aad aaminsan tahay minal kitaabi kitaabka qur-aanka ka qaado oo ka baro iyo wasunnati sunnada nebiga asaxiixati ee saxiixda ah macnaha qofku diinta iyo mabda iyo caqiidada iyo usuusha wuxuu ka qaataa waa aslaynka waxa loo yaqaano waxyiga kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga khud caqiidataka saasaana loogu dhawaaqayaa deelka iyo tadaalka iyo tada waa la kordhigayaa waxaana iskale nin loo yaqaano sheekhu maxamed ibnu jamiil zaynu oo reer suuriya ah kabacdina adugu wuxuu usoo wareegay magaalada mako daarulxadiid meel la yidhaahdo wuxuu ka akhrin jiray mako daraasaadka iyo xadiidka iyo kitaabo dhowrana waa leeyahay wuu qoray koraad fiican buu ka tegay ummadda islaamka uga tegaya dhaxal fiican kabacdina wuu dhintay meesha uu ku dambeeyana markay ahayd oo ku dhintay uu ku geeriyooday ilaahay ha u naxariisto kitaabkaana wuxuu helay qabuul badan oo ummaddu aad bay uga faa'idaysteen oo in badan ummadda ka mid a ah ilaahay ku anfacay marka kitaabkaasaynu akhriyaynaa insha allahu tacaala ardada dhegaysanaysana waxaa laga rabaa inay soo xifdiyaan qofkii kaleo dhegaystana inuu cinaaya siiya asagana laga rabaa insha allahu tacala ayay waqti ku bixiyo musanifku kitaabkiisa wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim bismillaahi magaca ilaahi baan ku bilaabanayaa allihii arraxmaani naxariista guud ahaaneed naxariisanayay oo khalqigiisa naxariista gaarsiinayey allihii arraxiimi naxariista gaar ahaaneed khalqigiisa u naxariisanayay oo muuminiinta gooni ugu naxariisanayay aakhare marka la tago magaca ilaahi wuxuu ugu bilowday kitaabka qur-aanka ahi faatixadu kor marka laga soo bilaabo ka bilowdaayo isbisinka ka mid ah nabigeenuna wuxuu dhaqan u lahaa markuu kitaab qorayo oo uu dad rasaa'il iyo fariimo u dirayo inuu magaca ilaahay ku bilowdo wixii wanaagsan oo mar kastao qabanaya marka bisinka ilaahay in lagu bilaabaa quruxsan oo wanaagsan oo sunnada nebiga ah ina alxamda mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaata ina alxamda mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaato ilaahay baa mahadsan naxmaduhu ilaahay waa mahadinaynaa oo waa ammaanaynaa wanastaciinuhu ilaahay kaalmo ayaan weydiisanaynaa wanastakfiruhu dhaaf ayaan ilaahay ka dalbaynaa oo ka codsanaynaa inuu dembigayaga dhaafo wanacuudu waxaan ka magangelaynaa billaahi alle min shuruuri anfusinaa nafta nugu jirta sharkeeda nafafyaalka ayaga shararkooda ayaan ilaahay ka magangelaynaa iyo wa sayi-aati acmaalinaa acmaasheenna xumaata xumaheeda iyo sayi-aadkeeda iyo waxa xunoo ka imaanaya man ruuxa yahdi uu hanuuniyo allaahu alle falaa mudilla wax dhumiyaaye lahu ruuxa uma sugnaan oo baadiyeyn kara waman ruuxa yudlil ilaahi uu baadiyeeyo diinta garab mariyo falaa haadiya wax hanuuniyaa lahu asaga uma sugnaan wa ashhadu waxaan qirayaa oo aan ka markhaati kacayaa an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu alla maahane waxdahu keligii xaalo uu yahay laa shariika cid wax la wadaagtaana lahu alla uma sugnaan oo waxla leh wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxammadan nabi muxamed sala allahu calayhi wasalama cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkii alle amaa bacdu intaa ka bacdi fa haadihi tani wuxuu ishaarayaa waa kitaabkuu leeyahay haadihi tan as-ilatun waa su-aalo haamatun oo muhim ah as-iladaasoo fil caqiidati caqiidada islaamka ku saabsan ujiibu waan ka jawaabayaa calayhaa su-aalahaas su-aaluu keenayaa haddana wuxuu leeyahay ujiibuhaa waan ka jawaabayaa calayhaa dusheeda maca dikri daliili anoo weliba daliilkeeda sheegaya daliilku waa kitaabka qur-aanka iyo sunnada oo min alqur'aani qur-aanka ah iyo walxadiidi xadiidka nebiga sala alla calehi wasalam daliilka uu sheegayo ku jawaabayo waa kitaabka alle aayaad ka mid ah iyo sunnada nebiga sal alla alay wasalam axaadiid ka mid ah waxaan sidaa u samaynayaa oo su-aasha markaan jawaab ka bixiyo daliilkeeda u raacinayaa liyadma-ina suu u xasilo u qaboobo alqaari-u qofka akhrinaya kitaabkan ilaa sixatiljawaabi jawaab saxa suu u helo su-aal baa lagu weydiiyey waad ku waad ka jawaabtay markaad jawaabto tiri waxaa u daliila aayaddaa qur-aanka ah ama xadiidka nebiga sal alla calayi wasalam qofkii marka kitaabka akhrisanayay jawaab saxa inuu helay baa qalbigiisu ku degan yaha lianna caqiidata tawxiidi tawxiidka caqiidadiisu ama keliyeelidda ilaahay la keli yeelo gulugtiisa iyo caqiidadiisu asaasu sacaadati linsaan insaan waa qofka bani aadamka ah inagaan weeye qofka bani aadamka ah oo insaanka ah sacaadadiisa sacaadadu waa maxay waa liibaan sacaada waa liibaan liibaantiisa aasaaskeeda weeye bilowgeeda qofku hadduu yahay qof tawxiid haysto caqiida saxa haysta aasaaskii iyo wuxuu haystaa iyo bilowgii iyo waxa weeyaan dee gudhiggii ugu dambeeyey caqiidada ee sacaadada iyo liibaanta adduunyada fi dunyaa adduunyada iyo walaakhirati aakhiro wallaaha alle as waxaan weydiisanayaa an yanfaca inuu ku anfaco bihaa risaaladan iyo su-aalahan almuslimiina muslimiinta inuu ku anfaco wayajcalahaa inuu ka yeelo khaalisatan mid khaalis u ah lilaahi alla darti tacaalaa sarreeye waxaa gadaashta ku qoran moxamed ibnu jamiil zayn waa ninka kitaabka qoray ninkaa kitaabka qoray weeye kitaabka saaad u jeedaan wuxuu ku bilaabay hordhac marka qofku uu hadlayo oo uu raba inuu dan ka hadlo intuusan dantii uu ka hadlayay gaarin wuxuu la yimaadaa wax loo yaqaano hordhac oo ka horeeya danta uu lahaa wuxuu la yimid marka hordhacan hordhacii marka wuxuu ku bilaabay ina alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina man yahdi illaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh amaa bacdu fahadihi as'ilatun haammatun fi lcaqiidati ujiibu calayha maca dikri daliili min alqur'aani walxadiidi liyطma'ina alqaari'u ilaa sixati اljawaabi lianna caqiidata altawxiidi asaasu sacaadati اlinsaani fi اddunya wاlaakhira wallaaha as'alu an yanfaca biha almuslimiina wayajcalaha khaalisatan lilaahi tacaala bi waa hordhac marka kitaabkii weli ma bilaaban asalkiisi intaani waa hordhac marka koowaad wuxuu yidhi ina alxamda mahad lilaahi ilahi bay u sugnaata kitaabka qur-aankaa suuradda ugu koraysaa waa alxamdu soo maa bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu qul ilxamdu lilaah marka ilaahay baa sheegay alxamdu lilah in la yidhaahdo alxamdu lilah naxmaduhu ilaahay waan ammaanaynaa barwaaqooyin badan buu ilaahay inoo gala barwaaqooyinka iyo wanaagga ina siiyaan ku ammaanayna wa nastaciinuhu ilaahay kaalmaan weydiisanaynaayo kitaabkan hadda aad dhegaysanaysaan haddaad tidhaahda ilaahayou igu kaalme inaan kitaabkaa fahmo oo aan akhristo oo aan dhammaystiro oo ilaahay ugu anfaco oo aan ummadda aniguna ku anfaco wax ugu taro dee qof ilaahay baryaata waxaan qabnaa rajaa ilahay inuu ka aqbalayo ilaahay kaalmo weydiisa marka danta aada leedahay hadday tahay min adduunyo iyo hadday tahay min aakha mid aakharaba ilaahay weydiiso kaalmo wanastaciinuhu wanastakfiruhu ilaahay baan dambi dhaaf weydiisanaynaa ilaahu dambigayaga dhaaf baan odhanaynaa wa nacuudu billaahi ilaahay waxaan ka magangelaynaa min shuruuri anfusinaa nafteenna nafafka innaga inugu jira sharka ay leedahay baan ilaahay ka magangelaynaa oo naftu shar bay leedahay ilaahay cidduu ka ilaaliyey maahane sharkaas ay naftaadu leedahay ilaahu naftayda sharkeeda iga qabadhe sidaa ogeed bay oran jireen soomaalida markay ducaysanaya shar iyo shaydaan ba ilahu naga hay marka shar bay leedahay wa sayi-aati acmaalinaa acmaashii aan samaynay xumaheedana ilaahu naga ilaali waa maxay dee qofku camal xun hadduu sameeyo camalkii xumaayo oo uu sameeyey waxaa ka imaanaya abaal xun baa ka imaanaya in abaal xun la siiyo oo la cadaabo oo la ciqaabo haddaan ilaahay cafin ilaahu ayadana naga ilaali man ruuxii yahdilaahu alla uu hanuuniyo falaa mudilla wax baadiyeeyaa oo dhumiya lahu asaga uma sugnaan hadduu ilaahay ku hanuuniyo oo muslim kaa dhigo inaad islaam sii ahaatidna ilaahay uu rabo wax ku dhumin kara oo diinta islaamka kaa saari kara lama arko sababtaa ilahay baa gacanta kugu haya waman ruuxii yudlil ilaahay uu dhumiyo oo hanuunka gafsiiyo falaa haadiya wax hanuuniyaa lahu asaga uma sugnaan qofku hadduu ilaahay baadiyayo gaal noqdo ama muslim xumaaday uu noqdo ruuxna ma hanuunin karo haddaan alla ugu talagelin wa ashhadu waxaan qirayaa oo aan ka markhaati kacayaa an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu alla maahane waxdahu keliga xaalo u yahay ilaaha xaqa ah oo keligii mutaysta in la caabudo waa allah wixii alla ka soo haray cibaado shuqul kuma leh laa shariika cid wax la wadaagtaa lahu alla uma sugnaan shariik waxaa la yahay shirkad waa taqaana waa wax dad wax isku darsaday ilaahay cidna wax uguma jiraa sababtu waxa weeye dadku hadday wax isku darsadaan waxa keeni kara inay wax isu darsadaan waa dacfi ayaga ku jira laakiin ilaahay saas maaha waa haniyun cani alcaalamiin waxaad arkaysaa kambaniyo iyo sharikaad dad ay wada leeyihiin waa isku fillaan waayo qofka keligiisaha markaasu wuxuu raadinayaa cid uu sheer la noqdo wax ku darsado caruur buu qofki dhalayaa muxuu u dhalayaa baahi reer buu guursanayaa muxuu guursanayaa baahi ilaahay arrinkaasoo dhan shuqulku maleh waa qari cid uu u baahan yahay maleh laa shariika lah cid wax la wadaagtaa maleh wa ashhadu waxaan ka markhaati kacayaa anna muxameda nebi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisii ilaahay addoonkiisii inuu yahay waa ammaan ilaahay addoonkiisii weeye oo ilaahi ma aha nebi maxamed waa addoon alle wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisii weeyaanoo ilaahay baa soo dirsaday oo fariin iyo diin buu xambaarsan yahay amaa bacdu intaa ka bacdi fa haadihi tani as'ilatun waa su-aalo haamatun oo muhim ah su-aalo muhim ah weeyaan fil caqiidati caqiidada muslimka ah ayayna ku saabsantaha qofka muslimka caqiidadiisa iyo mabdi'iisa ujiibu waan ka jawaabayaa calayhaa dusheeda su-aal buu keenin isagaa keenaya waana ka jawaabaya maca dikri daliili ayadoo weliba daliilka aan sheegaya min alqur'aani qur-aanka xaggiisa aan daliilka ka sheegaya iyo walxadiidi xadiidka nebiga sal alla alay waslam oo sax ah liyadma-ina su u xasilo alqaari'u qaari'u waa maxay waa qofka kitaabka akhrinaya ilaa sixati ljawaabi jawaab saxa ah. iyo jawaab ansaxday su ugu waxa weeyaan ugu hanuuno oo ugu xasilo liana caqiidata tawxiidi tawxiidka caqiidadiisa iyo gunugtiisu asaasu sacaadati alinsaani insaanka bani aadamka liibaantiisa guntiisa iyo meeshay ka bilaabata weeyaan aasaaska fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo wal aakhirati aakharaba oo adduunkan intuu joogo qofka muslimka ahi caqiida saxa markuu haysto sacaado iyo liibaan buu ku noolyahay haddii aakharo uu tagana jannada ilaahay buu gelayaa inshaa allahu tacaala wallaaha alle as'alu waxaan weydiisan an yanfaca inuu ku anfaco bihaa risaaladan almuslimiina muslimiinta ilaahay inuu ku anfaco wa yajcalahaa inuu ka yeelo khaalisatan mid khaalis u ah lilaahi alla dartii tacaalaa sarreeye sidaasuu muqadimadii ku qoray marka xaqullaahi cala alcibaad kitaabkiiba hadda bilaabaya marka kow wuxuu ka bilaabay ciwaanku uu yahay iyo boorka xaqullaahi ilaahay xaqiisa cala alcibaadi addoommada uu ku leeyahay ilaahay xaq buu inugu leeyahay inaguna addoommadiisii baana ma fahanteen ilaahay xaqu inugu lahaa baa lagu barayaa marka ilahay baa ku abuurtay asagaa iska kaale asagaa ku maamula xaq uu kugu leeyahay marka baa lagu weydiinaya xaqullaahi ilaahay xaqiisa cala alcibaadi addoommada uu ku leeyahay alcibaad waa addoommada halkaas maxaa ku xiga siin sooma jeedaan siin waa su-aal waxaa ka dambeeyana waa maxay waa jiim waa jawaab asagaa wuxuu soo sheegay su-aal iyo jawaab baan ka dhigaya soo ma ahayn su-aashu marka waxaa weeye limaadaa maxaybuu khalaqanaa noo abuurtay allaahu alle khalaqanaa waa wada kor dhigan yihiin khalaqanaa limaadaa maxaybuu khalaqanaa noo abuurtay allaahu alle waa su-aal sax war waynu joognaayo waynu nool nahayo waa innagaan meesha farfadhinee ilaahay muxuu inoo abuurtay xikmadu inaga leeyahy jim jim waa maxay jawaab khalaqanaa wuxuu noo abuurtay linacbudahu asaga saan u caabudno walaa nushrika aanaan ula wadaajin bihi alle shay-an waxba cidna annaan wax ugu darin waa jawaabti waa dhammaata marka intaasuu noo abuurtay maxaa daliil ah marka leanna wuxuu soo sheegay inuu sheegaya daliil qur-aanah iyo mid sunnaa sooma xusataan wadaliilu waxaana u daliil ah qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi fii suurati daariyaat suuradda wadaariyaad loo yaqaano dhexdeedu ilahay wuxuu ku sheega wamaa khalaqtu uma abuuran aljinna jinka iyo wal insa insiga ilaa liyacbuduun inay caabudaan maahan haqalayn baa loo yaqaanaa labadii cuscuslaa jinka iyo insiga labadaas waxaan inay caabudaan ahayn oon u abuurtay lama arko sida awgeed haddii lagu yidhahda ilaahay muxuu kuu abuurtay jawaabtu waa maxay waa inaan ilaahay caabudo inaan nebi maxamed caabudo ma ah inaan cid kale caabudona ma ah waa inaan ilaahay caabudo cibaadadu waa xaqu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa khalaqtu uma abuuran aljinna jinka iyo wal insa insiga ilaa liyacbuduun inay caabudaan maahane hal aayadu ku jawaabo marka iyo wa qowluhu nebiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama uu yidhi xaqullaahi ilaahay xaqiisa calal cibaadi addoommada uu ku leeyahay dushooda an yacbuduuhu waa inay ilaahay caabudaan walaa yushrikuu aysan la wadaajin bihi alla shay-an waxba waa inay ilaahay caabudaan cibaadadana ilaahay aysan cidna ugu darin waa xaq ilaahay uu leeyahay ma aqbali karo inay cidii shariik la noqoto mana ogola qofkii sidaa sameeyana ilaahay jannadiisa waa ka xarimay adduunkana waa gaal aakharana waa ahlunaar marka asagaa ku abuurtay markuu ku abuuranayana cidna uguma tegin uma kaalmaysan umana baahnayn cibaadadaadana inaad cid kale la siisi lama ogola jawaabtii marka waa taas hal aayadoo qur-aanah iyo hal xadiid buu kugu jawaabay aayadda qur-aanka waa maxay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun xadiidku waa maxay xaqullaahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an muttafaqun calayhi waa la isku waafaqa yaa isku waafaqay bukhaari iyo muslim xadiidka xadiidka way muttafaqun calayhi waxaa la isku waafaqay bukhaari iyo muslim xadiidkan inuu sax yahay su-aashaa marka waa dhammaatay su-aasha labaad waxaad sheegtay ilaahay wuxuu kuu abuuray inaad caabudid soo maahayn limaada khalaqana allaahu khalaqanaa linacbudahu soo mahayn saan u caabudno waayahay cibaado laftirkeeda maxaa la yihahda ka dhalatay su-aasha labaad waxa weeye maa hiya alcibaadatu cibaadadu maxay tahay maxaa cibaado la yidhahdaa sideedaba horta cibaado wax la yihahda waa inaad sheegtay jawaab alcibaadatu cibaadadu ismun waa magac ma fahanteen ismun waa magac cibaadadu jaamicun oo kulminayo isu keenaya limaa wax allaala wixuu yuxibu uu jecel yahay hu shaygaas allaahu alle wax kastoo ilaahay jecel yahay oo min al aqwaali wax lagu hadloo hadalla ah iyo wal afcaali wax ficillaahoo la sameeyo ka ducaa'i sida baryadoo kale oo baryada aada afka alle ka baryaysa waa hadal wasalaati iyo tukashada markaad tukanaysid hadal iyo ficilba waa leeda allaahu akbar waa hadalkii bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi lcalamin waa hadalkii gacmahaad kor u qaadaysidna waa ficil rukuucdaad rukuucaysi waa ficil samica allaahu waa ficil sujuudu waa ficil iyo wadabxi gowrac markaad neef qalaysood gowracaysid magaca ilaahay baad ku gowracaysaa bismi allahu akbar magaca allaad ku gowracaysaa ciddaad u gowracaysidna ilaahay hayrkii waa inaysan ahayn waa in ilaahay ilaahay baad u gowracaysaa allah iskale gowrac iyo wahayrihaa intaa lasoo sheegay waxaan ahayn wahayrihaa intaa lasoo sheegay waxaan ahayn waa maxay wuxuu soo sheegay salaad iyo duco iyo gowrac intaa waxaan ahayn oo ama wax lagu hadla ah ama wax xubnaha laga sameeyo oo cibaado ah allah iskale jawaabtii marka wuu bixiyey daliil baa laga rabaa qaala allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa wuu sarreeyaae qul waxaad dhahdaa nebi maxamedow ilaah baa nebi maxamed la hadlaya inna salaatii tukashadayda aan tukanayo wa nusukii gowracayga aan waxqalayo wa maxyaaya noloshayda aan noolahay oon dunidaan joogo wa mamaatii geeridayda haddii aan dhinto lilaahi allay u sugnaadeen kulligood allihii rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah waad nooshahay yaa ku nooleeyay allah kuwaa dhimanaya yaa dhinsiiye yaa dilay allah subxaana wa tacaala baa ajashoodii intaa ku ekeysiiyey waad tukanaysaa yaad u tukanaysaa allah keligii baa salaada iska leh gowraca aada gowracaysid magaca alle aad ku gowrici ilaahay dartii baad u gowricin wax danoo kaleeto oo ilaahay asnaam iyo cid kale u gowrici maysi aleyhi rabbilcaalamiin khalaas wuxuu rabaa marka inuu fasiro nusukii wuxuu yidhi waa dabxi gowracayga lilxayawaanaati xayawaanaadka aan gowraca weye nusug maxaa loo yaqaanaa halkan waxaa loola jeedaa buu yidhi dabxii gowracayga lilxayawaanaati aayadna ma aha dabxi xadiid nebina ma ahane waa tafsiir uu fasirayo nusuk maxaa loo yaqaanaa nusukii waa maxay haddii lagu yidhaahdo waxaad leedahay dabxii gowracayga lil xayawaanaati xayawaanaadka ariga iyo geela iyo lo-da iyo aan taasaa nusug loo yaqaanaa waa qayb ka mid a macnaheeda wa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama isagoo ilaahay ka warramaya xadiisulqudsi weeye wamaa taqaraba iima soo dhowaada ilaya xaggayga cabdii addoonkaygu bishay-in shay iguma soo dhowaado oo daaca ah kaasoo axabba looga jacayl badan yahay ilaya xaggayga mimaa kii xaggiisa iftaradtuhu aan ku waajib yeelay calayhi dushiisa xadiidun xadiid weeye qudsiyun oo qudsi ah xadiidulqudsi baa loo yaqaana waa sharxi doonaa markii aan xoogaa la qabsanee rawahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey xadiidkan ilaahay baa ilaahay baa hadlaya ilaahay baa wuxuu leeyahay addoonkaygu wax cibaado iyo daaco iyo khayro oo igu soo dhowaado waxaan ugu jeclahay waa cibaado waa cibaadadee waa wixii aan ku waajib yeelay salaada soonka towxiidka waxa weeyaan ducada iyo baryada ilaahay wixii uu faral kaaga dhigay inaad ugu dhowaatood la timaadid buu ilaahay wax walba ugu jecelyahy sida awgeed salaada tuko ilahay baa ku jeclaanaya soonka soon ilaahay baa ku jeclaanaya runta ku dadaal ilaahay baa ku jeclaanaya ruux wanaagsan oo dhowr soo noqo ilaahay baa ku jeclaanaya mar hadduu ku jeclaadana jannaduu ku geenaya haddaad dhimatid soo intaa ma rabti adduunkaana ilahay inuu ku jeclaado aakhrana jannadiisa ku geeyo oo waxaad unoo soo raadinaysa macaasida iska ilaali waxa xun iska ilaali daraagiska iska ilaali inaad mustaqbalkaaga ku ciyaartay iska ilaali wanaagga ku dadaal qof toosan tubta toosan ku socdo noqo wamaa taqaraba iguma soo dhowaada ilaya xaggayga cabdi addoonkaygu bishayin shay axaba aan ka looga jacayl badan yahay ilaya xaggayga mimaa kii xaggiisa iftaradtuhu aan ku waajib calayhi dushiisa xadiidun qudsiyun waa xadiis qudsi ah rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedi waaalih